bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah llahu tacaala baabu takiidi taxriimi maali lyatiim baabu bayaani ta'kiidi taxriimi maalilyatiimi agoonka maalkiisa xaaraantinimadeeda adkeynteedii cadeynteediibuu u baab yahay oo agoonka maalkiisa xaaraan inuu yahay aadna ay u adag tahay caddaynteediibu u baab yahay aad weliba ay xaaraan u tahay agoon waxaa la yiraahdaa qofka aan qaangaarin ee aabihiis dhintay isagoon qaangaarin aabihii uu dhintay ayaa la yiraahdaa waa daciif wax u kaalmeeya ma haysto wax wax u qabta male meeshii la taageeri lahaay marka ninkii isaga dib ugu noqdo oo dhaco oo cuno maalkiisa xaaraantiisa aad baa loo adkeeyey marka qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi in aladiina kuwa yaakuluuna cunaayaan amwaala lyataama agoonta maalkooda dulman si dulmi a ah ku cunaayaan si aan dulmi ahayn marka in lagu cuno waa banaantahay oo waa sideen in loo shaqeeyo qofka u shaqeynayana uusan qabin wax shaqaa kale ah, eh, uunan qabin markaas waxaa u banaan inuu ka qaato shaqaalanimo inuu uga qaato wax maalkoodii ka mid a maxaa yeelay waxbuu u kordhinayaa isaga kaas ayb oo ilaahi subxaanahu watacaalana suuratu nisa uu ku sheegay oo waxa uu yihi wabtalu lyataama xataa idaa balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum walaa taakuluuha israafan wabidaaran an yakbaruu waman kaana ghaniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falyakul bilmacruuf ninkii faqiira oo iyaga u shaqeynaya si macruuf ah ku cuno oo isaga shaqadiisa oo kale waxa lagu qaato ha ka qaato har ugu shaqeeya markay qaan gaaraan oo ay maalkooda isbixi karaanna dadkii mas-uulka ka ahay amwaashooda agoontii markaa ku wareejiyaan mar haddii ay agoonnimadii ka baxeen inamaa yakuluuna waxay cunayaan un fii buduunihim caloolahooda dhexdooda ay ku cunayaan naaran dab dab ayay cunayaan dadkaasi wasayaslawna wayna geli doonaan saciiran bay geli doonaan naarta saciiran leyra wa qaala tacaala alla waxauu yihi walaa taqrabuuha u dhowaanimina maala alyatiimi agoonkii maalkiisii ilaa bilatii xaaladii mooyaane hiyo iyaduba axsan wanaag badnayd wa qaala tacaala alla waxau yidhi wayas'aluunaka waxay ku su-aalayaan canil-yataama agoontii bay wax kaa weydiinayaan qul waxaa tidhaahdaa islaaxun hagaajin lahum iyaga loo hagaajiyo yaa khayrun khayr badan wa in tukhaaliduuhum haddaad dheehdaan fa ikhwaanukum fahum iyagu ikhwaanukum walaalihim haddii aada dheehdaanoo maalkeedii iyo tiini aada isku dartaan ood markaas ugu shaqaysaan yani haddii aada dheehdaan ood yani waxaan ujeedaa eh, iyagii marka aada eh, maalkoodii aada dhex gashaan idinkoo ugu shaqeynayo ood sidaas marka wixii macruufkoola idinkaga ogolaana ka cuntaan fa ikhwaanukum weeyaan wallaahu allana yaclamu waa ogyahay almufsida midka wax hallaynayo min almufsidi min almuslixi midka wax hagaajinayo waa ka ogyahay alla wacan abi hurayrata radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaala nabigu waxa uri ijtanibuu ka dheeraada asabca almuubiqaati toddobada wax halaagto toddobada dembi ee qofkeeda halaaga ku ridaysa ka dheeraada qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuulallah rasuulka ilaahiyo wamaa hunna maxay yihiin toddobadaasi qaala waxauu yidhi ashirku billaahi ilaahi oo loo shariig yeelo wasixru sixirkii wa qatlu nafsi naf dilideed allatii nafta oo xarama allaahu ilaahi ou xarimo ilaa bilxaqi oo ku xarimay mooyaane in lagu dilo wa aklu ribaa ribadii cunisteedii wa aklu maalilyatiimi agoonka maalkiisa oo la cuno iyo watawallii jeedsasho yowma zaxfi safka gaalada muslimiintu markay dagaalamayaan safka dhexdiisa qofkii inuu jeesto ilaa isagoo xeeladaysanaya m hadduu xeeladeysanayo oo koox kaleoo muslimiina inuu intuu galo dhinacaas kasoo dagaalamo oo rabo amase uu yacnii labalaabba ay ka bataan gaaladii muslimiintii oo waa ku halaagsamaysaan ay isdhahaan inay markaa yacnii waxaa bannaan markaas inay jeedsadaan labadaas xaalad marka eh, waman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'atin ayaa tusayso ayb waxa la sheegayana waa dagaal xaq oo muslimka iyo gaalada marka ay isaga soo horjeedaan ayb waqadfu lmuxsanaati haweenkii dhowrsanaayo caydoodii oo zina iyo waxa lamida lagu tuuro waa zinaysataa iyo waa saas iyo la yiraahdo almuminaati ee muminaadka ah alkaafilaati ee halmaansanayba maxay hilmaansan yihiin faaxisho iyo zino dhanba waaba hilmaansan yihiin markaas haddana zino lagu sheegay ayb kuwaasna dunuubta waaweyn buu ka mid yahay mutafaqun calayhi almuubiqaatu almuhlikaatu waa dunuubta markaa u xalaagiisu baabu takliidi taxriimi ribaa ribada xaaraantinimadeeda adkeynteediibu u baabyahay oo ribada oo la cunaa inay xaaraan tahay adkeynteedii ayb <coughs> riba marka laba noocay u qeybsantaa riba nasiia mid layiraha iyo mid riba alfadli layiraha riba nasiia waxay tahay qofka inaad deyn inta siiso aad tiraahdid shardi ula gasho waa ii kordhinaysaa aniga boqol doolaran ku siinayaa boqol iyo labaatanan kaa rabaa laakiin waa riba nasiia ama wuxuu dhahayaa boqol hoo haddii aad ku keeni weysa bilhiblaayo taariikh hebel haddaa ku keeni weyso wixii ka dambe waxbaa ii saaraysaa maalin walba intaasa yaa lacagta anay iigu kordhayso waa riba nasi ah iyada laftirkeeda taas ayb shardi meesha uu yimaado laakiin isagoon shardi imaanin ninkii boqol uu ku deemiyey boqol unbuu kaa rabaa adaa labaatan ugu daray isagoon waxba ku dhayn isii taas iyada waa xusnulqadaa a la yiraa waa banaantaha taas oo rasuulkii baaba sala allahu caleyh waali wasalam sidaa si la egoo kale xusnulqadaaga yacni in si fiican qofka wax loogu gudo isaga ayaaba sunneeyeyba oona sameeyeyba ayb nooca labaad ribalfadli ayaa leedaha sarifka ayay gashaa ayb oo laba lacagooba kale marka laysku bedelayo dollar iyo shilin soomaaliya oo kale ho iyo ho in lays dhaho waa la kala badsan karaa laak ho iyo ho ayb <clears throat> <coughs> dahab iyo dahab marka laysku bedelayo oo kale inay isla ekaadaan ho iyo hoona lays dhaho noocyadooda iyo shaqa kuma lihin marba hadday dahab iyo dahab yihiin waayahay nacam wahaakadaa marka ajnaasta ribowiyaadkana iyadana daba kitaabulbuyuuc ayaa lagu dhex sheegaa oo lagu dhex xusaa <clears throat> labada noocba marka waa in layska ilaaliyo midda dambe midda hore ayay u tahay jaranjaro qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi aladiina kuwa yakuluuna cunaayaan arribaa ribada kuwa cunaaya laa yaquumuuna ma kacayaan oo ma istaagayaan ilaa kamaa sidii oo kale mooyaane yaquumu ladii kii uu u istaagayo yatakhabatuhu ou gebi dhaclaysiinayay ashaydaanu shaydaankii min almassi waalida iyo junuunka yani xaggiisa min almasi yani min ajli lmasi ayb taabashada darteed yacnii ninkan ribada cuno qiyaamuhu wuxuu soo kacayaa sida isagoo qof jinni qabo oo jinni uu galay oo kale oo takara dhabanayo oo isaga dhan markaas yacnii uu gebi dhaclaynayo daalika kaagaasina <clears throat> muxuu ku xasilayna biannahum bisababi annahum iyagu qaalu inay yiraahdeen inama albaycu beeci <clears throat> mithlu ribaa ribo oo kalow beec beeci waa riboo kale yiraahdeen wa axala allaahu ilaahayna wou xalaaliyey albeyca beeci u xarama wou xarima arribaa ribadii waa xarim alla saas isagu leeyay beecu waa xalaal waa weji la yaqaano ribadiina waa xaaraan oo dadkii dhiig miirasho ayaa ku jirta faman qofkii jaa-ahu oo u yimid mawcidatun waano waanadaasoo min rabbii xagga rabbigii ka ahaatay fantahaa joogsaday oo ribadii ka haray falahu wuxuu leeyahay maa salafa wixii tegay wa amruhu arrinkiisana ilallaahi buu u sugnaaday ayuu ahaaday ilaahay xaggiisa ayuu ahaaday waman caada qofkii noqdo markay aayadahan soo degeen kabacdi ribadii ku laabto fa ulaaika kuwaadaas asxaabu naari naarta asxaabteeda hum iyagu fiihaa naarta dhexdeedii khaaliduuna kuwa ku waaraya yamxaqu llaahu ilaahi wuu tirtirayaa arribaa ribada waa tirtirayaa barakaduu ka qaadayaa wa yurbii waa korinayaa asadaqaati sadaqaadkii ilaa qowlihi laga gaaro yaa ayuhaa hoy alladiina kuwii aamanuu rumeeyo itaqu llaha ilaahay ka cabsada wadaruu ka taga maa wixii baqiya haray oo mina ribaa riba ah ayb wixii baaqi noqdo riba ah oo joogo iskaga haro ka taga aayadda waxay leedahay marka in lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulihi haddii aydnan sidaas yeelin oo ribada aydnan ka joogin faadanuu bixarbin min allahi warasuulihi ogeysiiyo alle dagaal yacni waxaad ogeysiisaan dagaal xag alle iyo rasuulka xaggiisa ka ahaaday inuu ilaah idinla dagaalaya yaa iska celi kara marka ribada marka aaday xaaraantinimadeeda u daran tahay wa ama alaxaadiidu axaadiista fa kaiiratun fa hiya iyadu kahiiratun weeyaan mid aada u badan fi saxiixi saxiixa dhexdiisa mashhuuratun oo caan ah minhaa waxaa ka mid a ah xadiidu abi hureyrata ayaa kamid a ah xadiidkii abii hureyra asaabiqu ee soo hormaray filbaabi qablahu kusoo hormaray wacan ibni mascuudin radi allahu canhu qaal lacana rasuulu llahi sal l ly slam nabiga wuxuu lacnaday aakila ribaa ribada mid ka cunaayo wa muukilahu iyo kan cunsiinayo aakila ribaa waa ninka ribada qaadanayo cunayo wa muukilahuna kan dhiibaayo oo qofkaas siinayo labada waa la lacnaday naxariista allah laga fogeeyey rawaahu muslimun muslim baa wariyey zaada tirmidiyu wuxuu ku daray wagayruhu washaahideyhi labadiisa marqaati marka ribada la kala qoranayo labada marqaatida ka noqonaysana lacnadu waa ku dhacaysaa wa kaatibahu iyo midka uu qoraayo xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa inaan ribo laga shaqay karin xataa wax ku saabsan laba ninaan ribo kala qaadanayaan kaale markhaati noo noqay ku dheheen maya ayaanaa adigibaa xafiis aa fadhisay yimaadeen karaani ayaa tahay dadka xaqoro notaayo ama karaani aada joogtaa laba qofoo ribo ku tacaamulayaan ayaa waxay ku yidhaahdeen kaale noo qor caqdigan adiga noo qorna bis annaga markhaati keensanayno waa lacnad iyaduna ma banaano wa kaatibahu waxaa kaloo kaatibka soo galayo qofka intuu accountantiga barto xisaabaadka iyo cilmigaas intuu barto sharikaad baa wax u keensanayaan ribo ku dhaqmo markaasuu u kala xisaaba ribadooda waa iyadana kaatib u ah kaa laftirkiisa waxaa kaloo iyadana sidoo kale lamid ah dadka bangiyada ribada ku shaqeeya ka shaqeeya iyaguna waxaaso dhan waa shaqo aan banaaneyn oo xaaraan ah waxaana laga yaabaa marka qofka inay eh, unan dareensanayn dad badan ayb xataa culimmadu waxay yidhaahdeen bangiga ribada ku dhaqmo iyo yacni ku shaqaysta ribada in la xaaqa xataa ma banaano oo xaaqistiisa laga shaqaysto maxaa yeele adiga laftirkaaga dhinac ayaad ayaa ku kaalmeyneysaa marka qofka muslimka waa inuu iska ilaaliyo shaqooyinkaas ay ribada ku jiraan waa inuu aada uga dheeraado haddii kale alleh rasuul ayuu la ayaa dagaal kula jira ha ogaado baabu taxriimi ariyaai istustuskii xaaraantinimadiisii ayuu baab yahay cadayntiisi istustusku inuu xaaraan yahay qofka daacadiisa ama cibaadadiisa inuu dadka isku tustuso qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi wamaa umiruu lamaba amrinba ilaa liyacbudullaha inay alla caabudaan mooyaane wax kale lama farin mukhlisiina iyagoo u gaaryeelaya u baraxtiraya lahu lilaahi alla addiina cibaadada xunafaaa iyagoo iilanayo xaqi usoo iilanayo oo baailkii iyo shirkigii kasoo leexanayo ayb mukhlisiina lahu diina ikhlaas maxaa kasoo horjeeda istutus shirki iyo istutus baa kasoo horjeeda wa tacaala alla waxau yihi laa tubdiluuha burburinina sadaqaatikum sadaqaadkiina ha burinina oo ha baabi-inina bilmani galad sheegad ha ku baabi-inina iyo dhib ha ku baabi kaladii sidii kii oo kale yunfiqu bixinaya maalahu maalkiisa ri-aa annaasi dadka istutuskooda ku bixinay oo isagoo dadka istutusay ayuu bixinayaa maalkii <clears throat> liajli muraacaati annaas dadka istutuskooda ka ku bixinaya xoolihiisa oo kale kaasoo kale markaa noqonina haddii kale markaad ugu baahi badan tahay ayaa weynaysaa hawaabtii ajarkaaga oo qur aanka wuxuu ku misaaliyey nin beer falay isagoo waayeel ah beertii ay u baxday beertii markay aada u baxday oo gurashadeedu ay soo dhowaatay ayaa dabayl iyo dab iswata intuu ku yimid ayaa dabayshii ay baabi-isay beertii waxba aynan ka reebin ilmo yaryarna waa leeyahay oon shaqaysan karin isagiina xaaladaas buu galay tusaale marka waxaa qofka istustusaayo adduunyada markuu joogo acmaal buu sameynaya aakhiro markuu tago eber acmaashe waxba male thawaab ma leh markuu ugu baahi badan yahay sida ninkaasoo kale ayuu weynaya acmaashiisa suurat lbaqara ilaahay ku sheegay ayawadu axadukum an takuuna lahu jannatu min canaabin aayadaasuu ku sheegay ilaa aakhiri laaya tajrii min taxtiha alanhaaru lahu fiiha min kuli thamaraat wa asaabahu walahu duriyatu ducafaau fa icsaaru fiihi naarun faxtaraqat wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi yuraa-uuna annaasa munaafiqiinta isagoo ka hadlaya dadkay istutusayaan buu yidhi wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nabigu dhahayaan maqle qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi ana aqna shurakaai ana anigu aqna shurakaai shurakada kan ugu qanisan baan ahay ayb ana anigu aqna shurakaa'i ahay shurako midka uga maarmitaan badan ayaan ahay cani shirki wadaag ugaga maarmitaan badan yani haddiiba qof oo shirkad ka maarmaya anaa uga maarmitaan badan man camila qofkii shaqeeya camalan camal camalka oo ashraka fiihi dhexdiisa oo wadaajiyey macay aniga hayrii heyrkay oo ila wadaajiyey taraktuhu waan ka tegayaa isaga iyo washirkahu iyo wadaagiisii <clears throat> rawaahu muslimun xadiidka muslim baa weriye marka ana akna shurakaai can shirki waxaa laga wadaa ana haniyun can lmushaarakati xadiidka macnihiisaas waa ana anigu aknaa bimacnaa haniyun ayaan ahay mid ka deeqtoon can ilmushaarakati in wax qof kale laygu daro ayb manaa marka xadiidka sidaas waay marka afcalu tafdiil laysa calaa baabihi ana agna shurakaai can ishirki yacni ana haniyun anuu waxaan ahaa mid ka maarmo oo ka deeqtoon can ilmushaarakati mid ka deeqtoon baan ahay wacanhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul ina awala annaasi dadka kan ugu horeeyo yuqdaa la xukumayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha caleyhi korkiisa la xukumayo rajulun nin waaye istushhida yani markaasi la shahiidiyey oo shahiid noqday addunyadii yacnii sida daahirka ah ku dhintay gaaladii dagaalkooda fa utiya bihi waa lala imaanayaa oo waa lala yimid fa carafahu ilaahay wuxuu aqoonsiiya fa utiya bihi waa loola yimid fa carafahu ilaahay wuxuu aqoonsiinayaa uu garansiinayaa nicmatahu nicmadiisii uu ku lahaa fa carafaha wuu aqoonsanayaa isaguna qaala wuxuu dhahayaa alla famaa camilta fiiha maxaad ku camal fashay nicmada dhexdeeda qaala waxa uu yihi qaataltu fiika ilaahu adiga qaataltu waan dagaalamay fiika adaan kuu dagaalamay liajligaaga iyo shanigaaga xata istushhidtu ilaa aan ka shahiiday qaala wuxuu dhahayaa ka alle subxaanahu watacaala kadabta been baad sheegtay walaakinaka qaatalta waa dagaalantay lian yuqaala in la yiraahdo jariin huwa isagu jariin weeyaan ninkan dhiirana geesisana faqad qiila waana la yiri uma umira bihi waa la amrayaa fa suxiba calaa wajhihi wejigiisa ayaa lagu jiidayaa markaa xataa ulqiya inta loogaga tuuro fi naari dabka naarta wa rajulun nin weeyaan kan kalena tacallama alcilma <clears throat> cilmigii bartay wacallamahu dadkiina barbaray wa qara'a alqur'aana qur-aankii akhriyey fa utiya bihi waa lala imaanayaa isagana fa carafahu nicamahu ilaahay nicmooyinkiisiibuu aqoonsaynayaa fa carafaha wuu garanayaa <clears throat> qaala wuxuu dhahayaa famaa camilta fiiha maxaad ku camal fashay nicmadaa dhexdeeda qaala wuxuu leeyahay tacallamtu lcilma cilmigii baan bartay wacallamtuhu dadkiina waan barbaray wa qara'tu waan akhriyey fiika adiga shanigaaga iyo hunkaa ayaan alqur quraanka u akhriyey qaala wuxuu dhahayaa kadabta been baad sheegtay walaakinaka tacalamta waad baratay liyuqaala in lagu yihaaho huwa caalimun waa ninkan wa qara'ta alqur-aana baad akhrisay liyuqaala in la yidhaahdo huwa qaariun weeyaan ninkan waa qaari faqad qiila waana la yidhi suma umira bihi waa la amrayaa marka fasuxiba calaa wajhihi wejigiisa ayaa lagu jiidayaa marka lagu tuuro xataa ulqiya intii lagaga tuuro fi naari dabki naartii looga tuuro kii labaadna waa ninkaas caalimka ama qaariga ah warajulun iyo nin wasaca allaahu ilaahay uu waasiciye caleyhi korkiisa maal badan baa ilaahay siiyey wa acdaahu ayb wuxuuna siiyey alla min asnaafi ilmaali maalka noocyadiisa kala duwan fautiya bihi waa lala yimid facarafahu ilaahay wuxuu aqoonsiinayaa nicamahu nicmooyinkiisii uu ku lahaa facarafaha wuu garanayaa ninkii nicmadaas qaala waxa uu leeyahay alle famaa camilta maxaad ku camalfashay fiiha nicmada dhexdeeda qaala waxa uu yidhi maa taraktu kama tegin min sabiilin jid tuxibu aada jeceshahay an yunfaqa fiiha in wax lagu bixiyo oo lagu nafaqeeyo iwejkaa dhexdiisa ilaa anfaqtu waan ku bixiyey fiiha wadadaa dhexdeeda laka adiga dartaa qaala kadabta been baad sheegtay buu dhahay alle ilaahay ile quluubta isaga yaqaani waxa ku jira walaakinaka facalta laakiinse waad samaysay liyuqaala in la yiraahdo huwa isagu jawaadun waa nin deeq badan faqad qiila waana la yiri warkii wixii aada rabtay waaba lagu siiyo adduunyada waa ku heshay uma umira bihi waa la amrayaa fasuxiba calaa wajhihi wejigiisa ayaa lagu tuurayaa wejigiisa ayaa lagu jiidayaa wajiwaji ayaa loo jiidaya uma ulqiya waa la ridayaa fi naari baa lagu ridayaa dabkii naartii rawaahu muslimun muslim baa wariyey jariun bifatxiljiimi waa jiimtoo la kordhigo wa kasri raa-i ra-da oo la hoos dhigo wabilmaddi jariun ay shujaacun geesi xaadiqun aada u yaqaana tabaha dagaalka xadiidka marka maxaa ku jiraan ina wala annaasi yuqdaa yowma alqiyaama ina wala annaasi dadka kuwa ugu horeeya meeshaan marka waxaa laga qaadanayaa gaalada intaan naarta la gelinin saddexdan baa naarta uga horeynayso qof caalima oo aan ku camal falin cilmigiisa waa wax ugu horeeya oo naarta markaa gelayo ama la gelinayo naarta awaliyadan marka waxay keenaysaa oo ama horeyntan waxay keenaysaa saddexdan inay naarta kaga horeynayeen xataa gaalada waa saddex marka wixii ugu wanaagsanaa ee ilaahay lagu caabudi lahaana la yimid laakiin maxay waayeen ikhlaas oo riyaa iyo istutus ay ku dhaceen markaasay naartii ayay galeenba ayb waa nin caalima oo qaari ah nin markaa jihaad ku dhintay iyo nin sadaqa badnaa ayb walidaalika marka ibnu raslaan wuxuu yidhi facaalimun bicilmihi lam yacmalan mucadabun min qabli cubaadi lwathan caalim aan cilmigiisa ku camal falin mucadabun weeyaan mid la cadaabayo min qabli cubaadi lwathan sanamka kuwa caabudo hortood intaan kuwaa la caabudin baa la cadaabaya caalimkaas aan cilmigiisa ku camal falin soomaaliduna marka waa ku maahmaahaano marka eh, ulama horteed cadaab lama galay dhahanwaa tan marka xadiidkaani kasoo qaadanayo qofka cilmiga marka uu barto inuu iska ilaaliyo inuu ku camal falo cilmigiisa inuu ku dadaalo weeyaan ayb weliba laasiyamaa inuu aada u ilaaliyo quluubta qalbiga inuu ilaaliyo oo qalbiga marka waxyaabaha kusoo dhaco waxyaabaha marka kusoo dhacaya in lagala dagaalamo ee riyaaga iyo istutuskana tuskana waa ashirkul asqar waa waa shirki magacaas wataa shirki wacan ibni cumara radia allaahu canhuma ana naasan dad qaaluu lahu waxay ku yiraahdeen inaa anagu nadkhulu calaa suldaanina madaxdeenaan u galnaa suldaankeenna fanaquulu lahum madaxdeenaan u galnaa fanaquulu lahu waxaan ku dhahnaa bikhilaafi maa shaygii wax ka duwan natakalamu aan ku hadlayno idaa kharajnaa markaan kasoo baxno min cindihim iyaga agtooda qaala ibnu cumar ibnu cumar waxa uu yihi kunnaa anagu waxaanu ahay nacuddu inaan ku tirinayna haadaakani nifaaqan inaan ku tirinayno calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu alayh ali wasalam waqtigii rasuulka nifaaqan ku tiri jirnay rawaahu lbukhaariy marka maxaa baabkan keenay marka xadiidkanna waxaa keenay ninka qalbigiisa waxa ku jiro iyo waxa uu sameynaa inay is yeeshaan ayb ninka marka riyaaga iyo istutuska ku dhaqmaayo waxa qalbiga uga jira iyo camalka uu sameynayaa kala duwan soo ma ah oo qalbigiina waxa uga jira magac fiican aada heshi camalka uu sameynayana daahirkiisa wuxuu u muuqanaa inuu camal diin ah ku dhex jiro kuwanna sidii oo kale yeelayaan markay madaxda ag joogaanna waa ammaanayaan markay kasoo tagaanna wax kale dhahayaan marka qalbigii iyo waxaa la rabaa waxa ku jira iyo afka waxa kasoo baxayo iyo jawaarixdu ay sameynayaan inay isyeeshaan xadiidkan marka waa soo marnay wacan jundub bni cabdillaahi bni sufyaan radia allaahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi man samaca qofkii ismaqmaqashiiyo halagu maqlo wax u yiraahdo samaca allaahu bihi ilaahay baa maqmaqashiinaya isagana qiyaamaha marka la tago dadkaa lagu ceebaynayaa waman yuraa-ii qofkii istutusaayana yuraa illaahu bihi ilaahay baa isagana dadka tustusayo muttafaqun calayhi warawaahu muslimun ayda min riwaayati bni cabaas radia allaahu canhu samaca bitashdiidi ilmiimi waa miimta oo la shido wa macnaahu adhara camalahu camalkiisa muujiyo linnaasi dadka u muujiya riyaa-an istutus darti samaca allaahu bihina ay fadaxahu waa ceebaynayaa waa yowma alqiyaamati wa macnaa man raa-aana ay man adhara linnaasi dadka qofka u muujiya alcamal asaalixa camalka hagaagsan liyacduma cindahum agtooda soo uga weynaado walaysa huwa isaguna aan ahayn kadalika sidaadaas raa allaahu bihina ay adhara ilaahay wuxuu muujinayaa waa sariiratahu waxa u qarsoonaa calaa ru-uusi lkhalaa'iqi dadka dhexdooda ayuu ku muujinayaa ilaahay waa fadeexeynaya isagun wacan abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam man tacallama qofkii barta cilman cilmi cilmigaasoo mimaa kii ah yubtadaa bihi lagu doonayay wajhullaahi ilaahay wejigiisa casa wajalla laa yatacallamuhu xaal uusan baranaynin cilmiga ilaa liyusiiba bihi inuu ku asiibo ou ku helo un mooyaane qaradan ujeedo min addunyaa oo adduunye ah lam yajid ma helayo carfa aljannati jannada carafteeda ma helayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yacnii riixaha carafteeda ujeeda man tacallama qofkii barto cilman cilmi cilmigaasoo mimaa kii ahay yubtadaa bihi lagu doonayo wajhullaahi ilaahay wajhigiisa <coughs> yani cilmi ilaahay dartii loo barto cilmiga sharciga iyo waaye qofkii barto laa yatacallamuhu isagoon baranaynin ilaa liyusiiba bihi inuu ku helo mooyaane caradan dhaldhalaal oo min adunyaa adduunya xoogaa adduunya inuu ku helo lam yajid ma helayo carfa aljannati jannada carafteeda ma helayo yowma alqiyaamati yacni riixahaaba ujeeda rawaahu abuu daawuuda baa wariyay biisnaadin saxiixin xadiidkan marka dadka wax baranaya aada meel weyn ka taabanaya dad badan baa cilmibay baranayaan cilmiga ay baranayaanna waxaa laga yaabaa inuu yahay cilmi diinba inuu yahay haddana inay u baranayaan a ah, wax ku heshid adduunye un keliya haddii marka adduunye un keliya ay kaa noqoto xadiidka sidaan buu leeyahay waciid shadiid ah ayaa kusoo aroora haddii ay tahay laakiin ku dhowrso cilmigan dadkana bar haddii ilaahay wax kaa siiyana dunyadaadana ku qaado waxdhibi male marka taas iyo tabacaas laakiin iyada laftirkeeda ma fiicna cilmigana in looga taga taas maaha oo cilmiga qofka ilaahay towfiiq oo waafajiyo ilaahay subxaanahu watacaala cilmiga oo barto wuxuu kaga yeelayaaba inuu hanuuniyo cilmigaaba hanuuninayo qofka ayb sidii ay dhihi jireen culimadii salafka qaar badan oo kamid a tacalamna alcilma ligayri illaahi cilmiga markii hore waxaan u baranay ligayri illaahi magac iyo waxaad ku yeela yeelataan fa aba alcilmu ilaa lilaah cilmigaa diiday marka ilaa inuu alle xaggiisa aada maha oo cilmigii na toosiyey oo ilaahay nagu toosiyey bay ka wadaan baabu maa shay cadayntiisibuu u baab yahay yutawahamu loo malaynayo annahu riyaaun inuu yahay istutus walaysa huwa riyaaan istutusna aan ahayn wax istustus loo maleeyo laakiin aan istustus ahayn baa jiran can abi darin radia allahu canhu qaal qiila lirasuulilahi sal allahu alayh wali wasalam nabiga waxaa lagu yidhi ara bal ii sheeg alrajula qofka yacmalulcamala camal samaynayo min alkhayri khayr ah wayaxmaduhu nnaasu dadkuna ay ammaanayaan caleyhi ay ku ammaanayaan bal rasuulka ilaahayow ii sheeg buu yiri ayaa layidhi qofka camal samaynayo min alkhayri khayrka ka mida wayaxmaduhu nnaasu dadkana ay ammaanayaan calayhi camalka ay ku ammaanayaan qaala waxau yihi tilka taadaasi caajilu bushra almu'mini muminka bishaaradiisa oo soo degdegtay bishaaradii muminka oo degdegtay rawaahu muslim marka taas iskutus lama dhaho ninka camalou samaynaya isaga ilaahay dartiisa u sameynaya laakiin dadkii baa ammaanaya wuxuu leey ninkaas fiiri khayrkiisii waxa u sameeya waa bishaaradiisii oo soo degdegtay oo dadka dhexdooda qabuulkaas uu ku helayo iyo ammaanta ay ku ammaanayaan waa bishaaray u tahay marka camalkiisaas ayb rawaahu muslim marka kaa ma ahan istutus ma noqonayo baabu taxriimi annadari fiiristii fiirintii xaaraantinimadeedii caddeynteedii bay ubaabtahay ayuu baab yahay ila almar'ati alajnabiyati naag ajnabi a ah la fiiriyo naag ajnabiga ah, maxaa laga wadaana naag adiga aan maxramkaagi ahayn waalmradi iyo cunuga yarkaa oo aan gerka lahaynoo yani aadna u korsan oo ay dhici karto dadka qaar inay ku fiidnoobayaan waalamradi alxasani amradka quruxda badan ligayri xaajatin xaaje la-aan loo fiiriyo xaajada oo sharciyatin sharciga loo nisbeeyo bani aadamka dad waxaa isaga jira jiran oo qalbigood aada u jiran yahay waxaa dhici karta marka annaga dhaqankeenna inuusan ku badnayn waxyaabahaas aysan aafo badan nagu badan aanay ahayn laakiin dad iyow fara badan oo kuwa gaalo ay yihiin kuwana muslimiin ay yihiin baa ku imtixaan oo ilmaha yareerkaa ah, in la fara ilmaha yareerkee korsan oo kobocsan oo aan dirka iyo waxaa lahayn dad waxaa jira marka ay shahwadoodaba ku baxdaba waxaa laga yaaba marka inaga ilaahay dhaqankaas waa naga ilaaliya ayb onaguma waxaas anaga dhaqanka soomaaliga waxaa laga yaabaa qofku markuu maqlaba inuu is yiraahdo waxaan maxaa loo sheegaa inuu is yiraahdo ilaahay baa ku mahadsan ilaahayna nooma keeno dhaqanna noogama dhigo marka laakiin jinsiga naagta ah ninku naagti naagta ninka inay isfiiriyaan shaydaanku aada buu ugu dadaalaya marka taas marka saa darteed ilaahay labada qoloba wuxuu amray inay araggooda ay laabaan ayb min xaajati xaajatin xaajo sharci hadday timaado laakiin waa banaanta naagti maala markaati waa in lagu markhaati furaa la rabaa markhaati in loo noqdaa la rabaa in wejigeeda la arko la fahmo fiirintaas dhib malaha marka ajnabi markuu yirina waxaa baxaya maxaarimti qaala allahu tacaala alla waxauu yiri qul waxaa tiraa lilmumin ama waaba la daaweynaayo daawo ahaan baa loo fiiriya wax kalena male nin maahan cid kaloo hadda naftiina marka waa badbaado in la badbaadiyaa la rabaa nin mooyaane cid kaloo badbaadi kartana lama haayo mathalan ama dararkaas eh, xanuunkaas isagaa ku shaqale mathalan cid kalena waa loo waayo waa banaanta markaaswaxyaabahaas ad umuura noocaas oo kale u badan <coughs> qaala allahu tacaala alla waxa uu yiri qul waxaa tiraa lilmuminiina muminiinta waxaa ku tiraahdaa yaquduu ha laabeen min absaarihim aragooda waxa ka laabeen yawuduu ha laabeen macnaha min absaarihim aragyadooda wax ka laabeen minta tabciidiya aragoodo dhan ha laabeen ma hadday aragga dhan laabaan say u soconayaan ma soco karaan araggoodii iyo waxyaabaha ay feerinayaan qaar wax ka laabeen indhaha waa wixii marka tarjamada uu ku sheegay wa qaala tacaala alla waxau yihi walaa taqfu ha raac raacin maa laysa laka maa shay laysa laka adiga uunan kugu sugnaanin bihi maagaba cilmu lcilmi ina samca maqalka iyo walbasara aragga waa maxalushaahidka walfu-aada iyo qalbigaba kullu ulaaika kaadaas dhammaantiis kaana wuxuu ahaaday waxyaabahaasi mas-uulan kuwa mid laysweydiinayo canhu xaggiisa naagahan hadii ilaahay wuxuu yihi waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna iyaga laftirkooda inay aragga laabaano nimanka aynan feerfeerinin baa la rabaa laakiin naagaha aada loogu fidnoobay ogyahayba qaala tacaala alla waxauu yihi yaclamu alla wuxuu garanayaa uu ogyahay khaainat al isha mideeda wax khiyaanayso iyo maa waxa tukfii ay qarinaysa asuduuru laabaha qaala tacaala alla waxauu yihi ina rabbaka rabbigaa labilmirsaadi cimilgal mid u saaxiib oo ah. yacni labilmirsaadi kuurgal midkii ku jira waa ilaahay oo waa ku kuurgalayayo aada u kuu fiirinaya alla iska ilaali marka wacan abi hurayrata radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaal kutiba cala bni aadama bani aadamka korkiisa waxaa lagu qoray nasiibuhu nasiibkiisii baa lagu dhigay oo mina zinaa zinadii ah mudrikun huwa isagu mudrikun weeyaan mid gaarayo daalika kaagaasi laa maxaalata shaki la-aan ah waa mid gaaraya un weeyaan taas shaki la-aan alcaynaani labada indhood zinaahumaa zinadooda annadaru weeyaan fiirinta indhaha waa zinaystaan zinadooda waa maxay naagihii inay fiirfiiriyaan waludunaani labada dhagoodna zinaahumaa zinadooda alistimaacu maqal waay dhegeys xaaraanta la dhegeysto heesaha iyo waxyaabaha xun wallisaanu carabkana zinaahu zinadiisa alkalaamu waay hadal waay xumaan uu ku hadlo xan iyo been iyo waxaa waliyadu gacantuna zinaaha zinadeeda albadshu qabashada waayb qabashada marka taabashadaa laga wadaa <clears throat> waliyadu marka zinaaha albadshu maxaa laga qaadanaa marka ninku inuusan naag ajnabiga salaami karin maxaa yeele haddaad gacantaadii ku qabata naag ajnabi ama maraha kaa xigto ama gacantiio qaawan ha ahaato maxaa ku dhacaysa adiga markaas waxaa la tilmaamay marka waliyadu zinaaha albadshub zinadeeda marka qabasho ma banaana idan marka waa inuu qofka ka dheeraado naagaha salsalaamidooda iyo dad diin u nisba sheegto oo iskoolla diin lagu sheega ay u furan yihiin ayaa waxay ku dadaalaan nimankay naagaha inay isi salaamaan gabdhaha iyo wiilasha isdhexgalaan galaan waxyaabahaas oo dhan wax fiican ma marka labadan jinsi isaga isku abuuray inay kala soocnaadaan xalaal iskugu tagaan la yaqaano nikaax iyo guur inay iskugu yimaadaan bis haddii kale laakiin waxaa weeyaan meel xun wax xun baa lagu dhacayaa marka ayb qofku marka inuu aada uga dheeraado waxyaabahaas laakiin gaaladu waxay ogaadeen naaguhu inay fidna ku noqon karaan dadka markaasi aada waxay ugu dadaalayaan iyaga inay banaanka usoo bixiyaan intaas waxaa lagu dadaala naag banaanka loo soo bixiyo naag la qaawiyo naag tiyaatar la keeno oo dadka ka hor cayaarto waxyaabahaas marka in aada loo dhiirigeliyo waxyaabahaas marka maxay dhiirigelinayaan diin xumo dharka in laga dhigo xijaabka in laga dhigo shaydaankana saas kusoo shaqaysa jira oo ilaahay wuxuu yidhi yaa banii aadama laa yaftinanakum shayaanu kamaa akhraja abaweykum min aljannati yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw gaalada hadda joogtana taasay ku dadaalaan ilbaxnimayna ka dhigaan dad islaam sheeganayayna ku qanciyeen waxyaabaha noocaas oo kale ah bal waxaa laga yaabaa kuwo yani xarakaad islaamiya sheeganayo inay uga dheereeyaanba iyaguna ayb ilaahay ummadda inuu ka qabto ayaan ilaahay weydiisanaynaa kuwaas ayb wrajulu warijlu lugtiina zinaaha zinadeeda alkhudaa tallaabada ay u qaadaysa xagga xumaanta waalqalbu qalbigana yahwaa waa hawoonayaa wayatamanaa wuu tamaninayaa waa jeclaysanayaa wayusadiqu waxaa rumeynaya daalika kaagaasi alfarju baa rumeeyo ow yukadibuhu ama beeniyo intaas lasoo sheegay marka waxaa boqolkiiba boqol ka dhigo oo rumeeyo farjiga marka sida waxaa ugu jira hadal afkii carabkii waa ku sheekeynaya naagtiibu kula sheekaystay dhegihii waa ku dhegeystay indhihii waa ku fiiriyey gacmihii waa ku taabtaabtay lugtii waa ugu tegay qalbigii waa jeclaystay maxaa ugu dambeeya marka farjigii inuu geliye marnaagti farjigeeda u geliye kaasi marka maxaa dhacay jimaac xaaraana markaa imaanaya waa zinadii xadku marka farjiguu ka waajibaya marku xadka oo boqolka karbaash ama dhagaxa lagu dilaayo qofka taasuu ka waajibaya ow yukadibuhu ama waa beeninaya muttafaqun calayhi wahada lafdu muslimin muslim baa wariyey lafdiga wa riwaayat lbukhaariyina mukhtasaratun wacan abi saciidin marka dadka qaarkood dhahaya marka xadiid kusoo aroora male inaan naag la salaami karin waa kana xadiidkan walyadu zinaha albatshu wacan abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaala waxau yihi iyaakum waxaan idinkaga digayaa waljuluusa fadhi fi duruqaati jidadka la fafariisto qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuulallah rasuulka ilaahay maa lanaa anaga nooma sugnaanin min majaalisinaa fadhiyadeenna buddun deeqtoonaansho kama maaranna yacni meel kaloo fariisanna male iyagu marka waxaa weyaan guryahooda ayaa kusoo jeeda wadada guryahay fariisanay wadada xaggeeday marka u jeedaan nataxadau waan ku sheekaysanaa fiiha majaalista faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu yihi faidaa abaytum haddaad diidaan ila almajlisa fadhi maayo wax kale haddaad diidaan majaalista fa acduu siiya adariiqa wadada xaqahu xaqiisa siiya qaaluu waxay yidhahdeen wamaa xaqu dariiqi dariiqa xaqiisu waa maxay yaa rasuul allah qaala waxau yihi qadulbasari aragga oo la laabo wa kaful adaa dhibka oo la celiyo waraddu salaami salaanta oo la radiyo walamru bilmacruufi macruufkaoo la faro wanahyu can lmunkari munkarkaoo la reebo muttafaqun calayhi araga oo la laabo maxalushaadka meeshaas wa kaful adaa dhibka oo dhibkaagoo dadka ka ceshato waradu salaami salaamta oo dadka laga radiyo assalaamu calaykum qofka ku dhaho walamru bilmacruufi annahyi can ilmunkar macruufka oo la faro munkarkaoo la reebo wixii aada arkayso ood awoodna u leedahay muttafaqun calayh wacan abi dalxata zayd bni sahlin radia allaahu canhu qaal kunnaa waxaanu ahayn qucuudan kuwa fadhiya kuwa fariisto bil afniyati daaradaha guryaha daaradooda nataxadas xaal aan ku sheekaysanayno fa jaa-a rasuulu llahi sal l slam nabigaa yimid faqaama calaynaa korkeenu istaagay faqaala maa lakum maxaa idiin sugnaaday idinka iyo wali walimajaalisi sucuudaati wadooyinka fadhiyadooda ijtani buu ka dheeraada majaalis asucuudaati wadooyinka fariisashadooda faqulnaa waxaanu niri inamaa qacdinaa waanu fariisanay ligayri maa ba-sin dhib la-aan wax dhiba ah kala jeedin ayaan fariisanay qacadnaa waan fariisanay natadaakaru xaal aan mudaakaroonayno oo wanataxadau aan sheekaysanayno cilmigii adig aan kaa maqalnay annagoo markaa fiirfiirinayno oo mudaakaraynayno ayb qaala waxa uu yidhi imaa laa haddii ay maya tahay oo aydnan ka tegaynin fadduu xaqahaa xaqeeda guta dariiqa xaqiisa qadu lbasari xaqi dariiqa waa maxayna qadulbasari aragga oo la laabo waraddu salaami salaanta oo la radiyo wa iyo hadal wanaagsan rawaahu muslimu assucudaatu bidami saadi waa saadka oo la godo walcayna caynta oo la godo ay duruqaatu waa wadooyinka wacan jariirin radi allahu canhu qaal sa'altu rasuula allahi sal l slam nabigaan weydiiyey can nadari lfaj'ati kadiska fiirintiisa kadada fiirinteeda si kadis ah fiirinta oo kadiska ah waa maxay adoo meeshii marayba naag kaaga soo horbaxay indhahaagii baa ku dhaceen si kadis ah fiirin ku dhacday fa qaala waxauu yidhi markaa nabiga isrif basaraka araggaaga leexi markaas oo middaa hore marka wax dembiya adiga kuma lihid laakiin indhahaagii baa ku dhaceen kadib waa iska sii macaysatay waa iskasii fiirisay markaa dembiga ku dhacaysa rawaahu muslimun muslim baa wariyey can ummi salamata radia allahu canha qaalat waxay tiri kuntu cinda rasuulillahi sala allahu alayh ali wasalama nabiga agtiisa ayaan ahaa wa cindahu maymuunatu agtiisana maymuuna ayaa joogtay aqbala bnu ummi maktuum ibnu ummi maktuum ayaa soo qaabilay wadaalika kaagaasina bacda an umirnaa markii nala amray waa bilxijaabi xijaabka nala faray kadibay ahayd faqaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxauu yihi ixtajibaa minhu ka xijaabta oo ka qarsoonaada waa idinka dhan faqul aayat lxijaab marka waa mida waidaa sa'altumuuhuna mataacan fasaluuhuna min waraai xijaab dharka iyo hadda lagama hadlayn faqulnaa waxaan nidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayu alaysa acmaa in dhoola soo ma aha isagu miyaanu ahayn laa yubsirunaa uusan na arkaynin in dhoola sow maaha nebi allo oo aan noo jeedin walaa yacrifunaa ana garanaynin faqaala nabiyu sal allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu yihi afracam waani laba indhoolayaala miyaa tihiin antumaa idinka labadiinan indhoole maa tihiin isaga indhoole waaba la gartay idinku indhoolayaal <clears throat> maa tihiin soo ma fiirinaysaan isaga alastumaa miyaydnan ahayn idinku tubsiraanihi inaad arkaysaan rawaahu abu daawuud atirmidiy waqaala xadiidun xasanun saxiixun xadiidkan marka isaga dacfi baa ku jiro oo isnaadkiisu nabhaan ayaa ku jira mowlaa umi salama jahaalana ku sugan ibnu taymiyana xataa wuu cadeeyey sidoo kale ayb imaam axmed laftirkiisana waa cadeeyey oo imaam axmed ibnu xambal ayb marka axaadiidta aadka u tirada yaro wuxuu ka mid yahay xadiidkan yacni riyaadka ku sugan oo dacfiga uu ku jiro ayb marka xadiidka daciif nimadiisa iyo saxiixintiisa waa ijtihaad marka alimaam nawowi isaga waxaa laga yaabaa ijtihaad ahaan ijtihaadkiisu xadiidkan inuu saxiix leeyahay aimadaasna marka aan sheegayna xadiidku way daciifiyeen wacan abi saciidin radia allaahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalam qaala waxau yihi laa yanduru rajulu ninka ma eego ilaa cawrati rajuli ninka cawradiisa nin inuu nin cawradiis fiiriya ma aha laa yanduru ma fiirina yani yownan fiirinin waa khabarun bimacna nahyi alrajulu ninka ilaa cawrati rajuli ninka cawradiisa yaanu eegin walaa lmaratu naagtiina ilaa cawrati lmarati yaynan fiirinin naagta cawradeeda naagaleen isku nahay dhib male iyo ma aha walaa tufdi rajulu walaa yufdi rajulu ninka yaanu gaarin ila rajuli ninka kale fii thawbin waaxidin hal maro ifdaa waxaa layihaha jirka labada jiro istaabto marka maxaa laga wadaa walaa yufdi rajulu ilaa rajuli ninka ninka kale ayaanu gaarin min thawbin waaxidin hal mara xaggii yaanu ka gaarin yani hal mar ayaani isla huwanin ayagoo qaawan waay korkooda istaallaba ninaan nahay mywalaa tufdi lmaratu naagta yaynan gaarin ma gaarta yani yaysan gaarin ila lmarati naagta kale fi thawbi lwaaxidi hal maro iyagoo wada qaawan inay hal mara la isla hudaan yaani yeelin rawaahu muslimu muslim baa wariyey marka cawra nin yaan la fiirin cawrada ninka waa jilibka ilaa iyo xudunta inta udhexaysa qofka marka haddaa cajaradiisa iyo bowdadiisa iska fiirsato khatar oo lama rabo xadiisku taasuu reebayayb walidaalika dadkan ama ordo ama dabaasho ee ay dhici karto marka in nimankaas cawradooda ay qaawan tahay in la fiiriyaa ma ahla fiirsado ayb banoonigan marka hadda dadka ku noqday shaydaankaba isaga ku noqday oo dadku aada mooda ay isku dilayaanba salaaddii ay ka seexanayaan se isaga uun ugu soo jeedaan habeenka u fiirsanayaan oo waxyaabaha laysku imtixaanay buu ka mid yahay qofka waa dhimanayaa waa qabri baa la gelinaa dhulkoo ka hoos maraya muxuu u baahan yahay camal buu u baahan yahay malaa yacni meel loo taagnaado uma baahna ayb marka ilaah laga cabsado ayb qofka marka maxaarimtiisa hooyadiis iyo walaashiis iyo dadka isaga maxramka oo uusan guursa karin intee in la ka fiirin karaa cawradoodu labay u qeybsantaa cawra muqallada iyo cawra mukhafafa midda muqalladada oo inuu ma fiirin karan farjigii iyo xabadka iyo meelahaas inuu ka fiirfiiriya ma aha meelaha kale iyo siyaabaha kale unbaa ayuu ka fiirin karaa ayb taa laftirkeeda marka inuu aad ugu taax tagamaa iyadoo qaawan inuu marka u galo feeriyo maxramkayga waa uu yiraahdo ma la rabo saas aadaab ma aha waxaana kitaab aada u qiimo badan ka qoray nadarka waxyaabaha ku saabsan ibnulqataan alfasi kitaabu nadari fi axkaami nadari bixaasat lbasar leyb kitaabunadarkanooyabaabu taxriimi lkhalwati keli noqoshada xaaraantinimadeeda cadaynteediibuu ubaabaya bilajnabiyati naag ajnabi lala keli noqdo halwa marka waxaa la yihaa adigii naag ajnabia inaad qol wada gashaan keligiin la ku tihiin ama guri inaad keligiin joogtiin ayb ood qol ku wada jirtaan khalwada marka waxaa kasoo horjeeda dariiqaas khalwo ma aha marka laakiin meel mugdiya luuq iyo khalwo waa ama qol ama guri laysla gala iyo waxyaabahaas marka inuu qofka iska ilaaliyo waa waxyaabaha gaaladu aada ugu saciyaayaan inaysan dhib lahayn oo ay mar walba leeyihiin marka naagaha naagaha naagaha xuquuqdooda haddaa maqasho naag xuquuqdeeda la ilaalina waxaana ujeedaan iyagu islaamka naag xuquuqdeeda isagaa ilaaliyey wax ka ilaalin badanna male ilaahayna isagaa abuurtay isagaana uga naxariis badan acdadaas gaalada ah qaala allahu tacaala alla waxau yihi waidaa sa haddaad weydiinaysaan mataacan alaab wax fasaluuhunna weydiiya min waraai xijaabin xijaab gadaashiisa ka su-aal naagtay dadartaan inaa wax weydiisataan alaabtaan ii soo dhiib derbi gadaashiisa ka weydiiso hakuusoo laacdo hakuusoo dhiib laakiin dalaq inaa u tiraahdid ma aha aayadan marka inayna naagihii nebiga ku khaas ahayn oo ay caam tahay ayaad fahmaysaa marka wacan cuqbata bni caamirin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala nabigu waxau yihi iyaakum waxaan idinkaga digayaa wadukhuula cala annisaai naagaha korkooda oo loo galo naagaha loo galo qaala rajulu ninbaa wuxuu yihi min alansaari ansaarta ka mid a ayta alxamwa afara bal ii sheeg alxamwa dumaashiga naagi yaa loo gelin baa layidhi markaasaa ninbaa wuxuuyi rasuulka ilaahayow aniga walaalkay yacnii ninka ila dhashay naagteeda ma usoo geli karaa keligeed iyadoo ah qaala waxau yihi alxamwu dumaashigu almowt waaba dhimasho taas waa dhimasho muttafaqun caleyhi alxamu qariibu zawji weyaan akhiihi walaalkiis oo kale ninka walaalkii wabni akhiihi wiilku adeerka u yahay wabni camihi in adeerkiis wayaalkaas oo kale sababta marka uu geeri u noqday waa maxay maxaa laga wadaas isaga maadaama naagta ninkeeda uu la dhashay hab uu ugu soo galo iyo asbaab uu gurigii kusoo gala iyo ayuu heli karaa isaga maadaama uu heli kara asbaabtaasuu kusoo gambanaya markaasaa laga yaaba inuu xumaan ku sameeyo labadii walaal ay isku dilaan meeqa jeerayna dhacdo taasoo kale nin intuu walaalkii naagtiisa intuu usoo galay dumaashidiis si ugu galgalaya ama ninkii ka maqnaa iyadoo ninka uu ka maqanya markii dambena ka sinaystay oo walaalkii uu maqlayna uu dilay walaalkiis laba walaala isdishay daycaturaxim kan ninkan cirdigiisa ayuu galay waleeyey waxaasoo dhan maxaa looga badbaadaa inays issoo dhexgelinba oo ninka yani markuu rabo dumaashigu inuu guriga yimaado iyadoo la joogo ilmihii waaweyn haday joogaan dhib ma laha ninkiyaa guriga jooga dhib male laakiin inuu naagta keliya qol la galgalo ma wanaagsana <clears throat> kan ajnabiga isagu waxaa weyaan wuxuu isleeyahy war gurigan sabab ah ku gashaba ma haysid inuu uga joogaa dhici karta kan laakiin maka joogaayo oo wuxuu isleeyahay gurigan qaraabadaadiya degan walaalkaa iskalo isleeyahay marka iyagoo in loo galgala ma aha waa ka fahamtaan umaleyna wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala nabigu waxau yihi laa yakhluwanna axadukum midkiin yownan la qaali noqonin bimra'atin naag ilaa macadii maxramin maxram mid u saaxiiba mooyaane muttafaqun caleyh maxram inuu kula jira maahane naagta maxramkeeda inuu joogo ma ahane si kale inaan ugu gelin laa yakhluwanna axadukum midkiina yuusan la khaalin noqonin bimra'atin haweene ayb ayb ilaa macadii maxramin maxram u saaxiiba la jiristiis ma ahane wa naagtii ninkeedii baa jooga ma naagtii walaalkeeda meeshii joogo ama wiilkeediio kale joogo matalan wax kala sooci karo ha dhib ma laha laakiin si kale maya eh. wacan buraydata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu yihi xurmatu nisaai lmujaahidiina dadka jihaadayo jihaadka ku maqan naagahooda xurmada ay leeyihiin ama xaaraanta ay yihiin cala kuwa joogo oo aan jihaadka aadinee fadhiyo dushooda xaaraanta ay ka yihiin ka xurmati ummahaatihim hooyooyinkooda oo kale xaaraanta say uga tahay qofka hooyadiisay xaaraan uga tahay oo kale waxaa xaaraan uga ah nin jihaad ku maqan inaad u dabamarayso naagtiisa lanaga jihaadka ku maqan muslimkuu shaqo u haayo waa maqan yahay xuduudihii iyo jiraa <clears throat> naagtiisiibaa marka yuu ka tegay in marka nin kale uu naagtaa ka zinaysto xaaraanta ay naagtaas ka tahay waxay la mid tahay hooyadiisay xaaraan hooyadii ka siinaysanay kaloo noqonay maa min rajulin nin ma jira min alqaacidiina kuwa fadhiya oo jooga ka mida kaasoo yakhlufu rajulan nin u dib maraayo min almujaahidiina ka mida fii ahlihi ugu dib maraayo fa yakuunuhu khiyaanaya marka fiihim iyaga dhexdooda ku khiyaanayo ehelkiisii ku khiyaanay ilaa waqafa lahu ilaahay waa usoo joojinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fayaakudu min xasanaatihi xasanaadkiisa xaggiisa wuxuu ka qaadanayaa maa intii shaa-a ou doono xataa yardaa intuu raalli ka noqdo uma iltafata ilaynaa rasuululahi sal l salam nebiga ayaana soo fiiriyey faqaala waxa uu yidhi maa dannukum maxaad umalaynaysaa yacnii ninkii nin jihaad ku maqan naagtiisa xumaan ama ehelkiisa xumaan ugaga khaliif noqdo oo ugaga daba maro maalinta qiyaamaha waa lasoo istaajinaya ninkii jihaadka ku maqnaa markaasaa laleeya ninkan sidaasuu ku yaala xasanaadkiisa intaad doonta ka qaado markaasuu nabiga inta dadka fiiriyey buu wuxuuhi maxaa u malaynaysaan aakhiraa la jooga inuu xasanaad u reebayo ma idinla tahay uu leeyahay ma u reebayo waxba uma reebayo kulli wixii uu salaad tukaday wixii uu soomay wixii uu xaj aaday wixii uu yacni wanaag sameeyey kulligiis ninkaana ka qaadanay isagana saasuu naarta ku galaa marka walciyaadu billah marka qiyaamaha nin haddii lagu fasaxo xasanaadkaaga ma dhaafaayo ogow oo weliba ilaahay uu ku fasaxo waa cadaalad ilaah makuu dhaafayo ma isdhahayo yani war ninkan intana ka qaado intana isaga isku badbaadiya ma isdhahayo ila isagaa u baahan xasanaad fara badan marka ad daldalana rawaahu muslimun xadiidka muslim baa wariyey baabu taxriimi tashabuhi rijaali raggi isu ekaysiinteeda xaaraantinimadeediiba u baabaya cadaynteeda binisaa ay isku ekaysiiyaan <clears throat> wa tashabuhi nisaai naagihii isu ekaysiintooda iyaguna birijaali rag ay isku ekaysiyaan fii libaasin dhar wa xarakatin dhaqdhaqaaq iyo socod wagayri dalika iyo xitaa keyrkeed naagtii surwaal ay gashatay kaba ay isku taagtay marka nimanka nimana isku shabahay shaatiyay gashatay nimankiiba isku shabahay shaati koledharka nimankaa qaatay macuusay gashatay sidai nimanka u duubatay iyadoon gorbaradii waxba ka dhiganinba korka aan waxba kale kaga kaga xiranin ninkiibaa naag isku ekeysiiyey dhadhagow gashtay dhaghiiba u durtay timihii sida naagihii ka dhigtay maalan dharkoodiibuu gashtay naagaha dharkii u qaaska ahbuu labistay xaaraantinimada arrintaa xaaraantinimadeeda wa xarakatina ninkiiba sida naagihii oo kale u socday ayb laafiya iyo ayb naagtiibaa sidii nimankiiba kale u socotay ayb <clears throat> waa la mid waqayri daalika xitaa keyrkeeda codkii codkii ninkii naag sidii naag oo kale u hadla naagtii baa sidii nin oo kale u hadlayso iska dhigdhigayso waa isku kallifaya laakiin haddii ilaahay ninka uu u yeelay cod jileecsanoo cod naageed oo kale ah <clears throat> hadda daala isaga laakiin dembi kuma laha taas naagtii waa codweyni u dhalatay ha iska dadaasho laakiin dembi kuma laha <clears throat> labada jinsi marka inay isku dhex darmaan maaha marka dadka wax magaradka kuwa doqomo oo wax magarad abaa ah waxay gaareen heer inay yiraahdaan wax farqiga ah u dhexeeya nin iyo naag ma jiraan inay kala tagaan waxa ilaahay abuuray abuurista alle mukaabara ee madax adeyg lagama samey karagaalada <clears throat> waxaad arkaysaa iyaga laftirkooda ninka inta uu ku galo shaqo oo uga fariisto iyo naag intay shaqo uga fariisato howlgab ku noqoto waa kala duwan yihiin da-dooda iyay sida qaanuunkooda ugu dhigan naagta iyo ninka waxyaaba fara badan oo hab abuurisay ku kala bedelan yihin ilahay ku kala bedelay shaqooyin badanoo kan u jilicsan oo midka eh, yani ka kale aan u fududayn midkan u fudud kan kale aan u fududaynna waa qabaan ayb oo naagihii dhalmadii iyo nuujintii iyo soo barbaarinta hoose iyo waa ugaga xoog badanyihin waan uga karti badanyihin ragga ragguna shaqada iyo yani dagaalka iyo yani waxyaabaha u baahan yani eh, maamulka iyo waa uga xoog badan yihi waana uga fiicnay ma la bedeli kara marka taas dad marka bacdi naas baa waxay yidhaahdeen xataa damaa'irta carabiga ah ee nin iyo naag ku kala bedelan hum iyo humna iyo antum iyo antumna iyo huwa iyo hiya xataa hala bedelay dheheen hal xaba haloo sameey waxaasoo kale marka waa boqolnimo wax hadda socdana waxaasay u badanyihin mar allaale meeshaad maqasho naag unbaa yani waxay gaaladu fahmeen meesha fidnada ay ka bilaaban karta inay meeshaas tahay waa ku adeeganayan marka <clears throat> iyagana naaqisaatu caqlin wa diinin waayo waa iska socdaan marka meel walba iyagaa la keena haddii dad lasoo dhaweyna iyaga unbaa meesha ku hor niikaya oo loo keenaya inay meelaha ku cayaaraan iyo nimankaa hortooda iyo wax ugu marka fasaad unbaa adduunka iyo lmustacaan <clears throat> ilaah ka magangalna fasaadkaas iyo fidnadaas can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal lacana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu lacnaday almukhanasiina <clears throat> nimanka iska yeelo <clears throat> naagaha min arijaali xaal ay ragga ka mid yihiin waalmutarajilaati naagaha niman iska yeelka ah min annisaai xaal ay naagihii ka mid yihiin kuwa waa la lacnaday marka waa xaaraam naxariis alla waa laga fogeeyey naxariis alla hadday kaa dheeraatana ciqaab baa ku haysto wa fii riwaayati lacana rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku ou lacnaday almutashabihiina nimanka isu ekaysiiya min alrijaali ragga xaal ay ka mid yihiin binisaai naagaha isu ekaysiiya walmutashabihaati naagaha isu ekaysiiya min annisaai xaal ay naagihii ka mid yihiin birijaali ragga isu ekaysiiya rawaahu lbukhaariyu wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal lacana rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu lacnaday arajula ninka yalbasu labisanayo libsat almar'ati naagta hablabiskeeda u labisanayo libsa waa ficla masdaru marow masdarulhay-a w masdarulhay-a layraa ficlatun hadii layraa faclatun haddii layraa masdaru marow markaa wuxuu leeyahay eh, rasuulku wuxuu lacnaday alrajula ninka yalbasu labisanayo libsata almar'ati naagta hab labisashadeeda u labisto walmar-ata naagtii wow lacnada talbasu labisanaysa libsata rajuli ninka hablabiskiisa rawaahu abuu daawuuda biisnaadin saxiix wacanhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam sinfaani laba nooc min ahli naari kuwaasoo min ahli naari ahlu naarka ka mida lam arahumaa ma aanan arkin weli qowmun qolo waay macahum macooda waxaa ohaysitaan siyaadun jeedan ka adnaabi lbaqari lo-da saynteeda oo kale ah yadribuuna biha nnaasa dadkay ku garaacayaan mar hore alla arkay kuwan marka dad marka jeeda la wato oo tumaaya dadka culimmadii hore kutubtan noo akrisay waxay dhihi jireen marka dadkan marka booliiska ah ama dembi baarayaalka ah saa gud bay wataan ama ul markaasay dadka ku garaaci jireen si uu dembiga u qirto ama dadkay iska garaacayaan bilaa xaq kuwa waa la arkay markaas dadka shurdada iyo waxyaabahaas yaa ku badnay xaqdarre iyo xisga garaacaan waqtigan dhowna waa aragnayba qof yaroo iska wato jeedal wato waxa wax ku tumaayo aan aqoon u lahayn oo iska garaacayo waxa u arko namiiyadana waataas waa la arkay wanisaaun iyo naago sinfiga labaad naago waa kaasiyaatun asturan caariyaatun qaawan waa asturanyihin waa qaawanyihin si isu keenaya way asturan yihiinoo dhar bay wataan eber ma ah dhar waa wataan caariyaatun haddana waa qaawan yihiin oo dharka ay wataan ayaa wuxuu yahay dhar aada u jilicsanoo korkooda laga arkaayo dirac banaanka ku aadaysa ama dhar ku dhegan ama dhar ku dhegan oo iyada jirkeeda dhan sawiraya ayb gadaasheeduu sawirayaa horeyani horadeedii ayuu sawirayaa waa kaas dharna waa wadataa waana qaawanta korkeeda wax u maqarsaa mumiilaatun leexiyo mumiilaatun kuwa leexinaya ah naagaasoo mumiilaatun leexo nisaa-u naago kuwaasoo kaasiyaatun asturan caariyaatun haddana qaawan mumiilaatun wax leexiyo maa-ilaatun leexsan iyagana iyagana xaqii waa ka qalloocan yihiin dadkana waa leexiyeen y ru-uusuhunna madaxyadooda ka asnimatil bukti geelii kuruskiisoo kale ru-uusuhunna madaxyadoodana ka asnimati lbukti geela geel cajameedka kuruskiisa oo kale weeyaan almaa-ilati ee leexsan madaxii waxaa wey timihii taysa u kuusaan ayay kurs oo kale ka dhigahay amase dhar iyo waxbay gelinayaan markaasee masar ama ilyar ilyarbay korka saaraayan ayb waxyaabaha marka la yiraahda taageerka wayn ayb dadkan dambe masoo gaarin laakiin waagi hore waxaa jiri jira waxa la yiraha itaageer oo naagtu marka tin badan maalan ma laha ama tinba waa leedahay tinteeda intay duubduubto dhar iyo mare iyo wax intay geliso saa usuu taagto taaloog camal samayso ayay kabacdi waxay ku duubaysaa fasilayti saaraysaa ama ay saaraysaa masar ama ilya dadka marka maxaa loo malaynaya naag tin badana loo malaynanaag aada u tin badana loo maleeya timiyeeda haddii ay soo raariciso dhabarka ay gaarayaan ayaa loo malaynaya dabada ay soo gaarayaan beenna way ma aha ayb waxaas marka nebigu waagaas ma jirin laakiin maa ahlu naar naartan ku arkay yuu yiri laakiin weli adduunkan adduunkii kuma arkin marka annagaaba aragnay kaba dheer dheerna marka waa gashanayaan oo cirba dheer dheer si naagta waa dheertaa loo yiraa korkeedana balaq balaq balaq balaq u yiraahda waa fasaad marka meeshiisa le intiisa le nacuudu billaahi minhu ayb almaa-ilati ee leexsan laa yadkhulna aljanata jannada ma galaan kuwaas walaa yajidna mana helayaan riixahaa jannada carafteedana ma helaya wa ina riixahaa jannada carafteeda layujadu waxaa laga helayaa min masiirati kada o kada intaa meel loo socdo <coughs> rawaahu muslimun xadiidka muslim baa wariyey waa saxiix macnaa kaasiyaatun ay min nicmat illaahi ay ku asturan yihiin caariyaatun kuwa qaawan waay min shukrihaa bay ka asturan yihiin nicmada ayay ka qaawan yihiin inay ka shukriyaan wa qiila waxaa layidhi macnaahu macnihiisa waxaa weyaan tasturu way asturaysaa bacda badaniha jirkeeda qaar ka mida ah. wa takshifu bacdahu qaarna waa feedeysaa idhaaran muujin lijamaaliha ay muujiso quruxdeeda wanaxwihi iyo wixii lamida ah. yeeleysaa jirkii qaar waa qaawanya taftay ku dhegan tahay dhinaci kubabkaas waa muujina say dadka ugu fidnayso meelaheeda waa asturantahay jirkii qaarna waa asturtay qaarna waa qarisay si dadku u arkaan quruxdeeda qiila waxaa layidhi talbasu waxay labisanaysaa thawban maro raqiiqan jilicsan yosifu sifaynayo lowna badanihaa jirkeeda midabkiisa diracyadan khafiifka wamacnaa maa-ilaatu naqiila waxaa layidhi can daacati illaahi bay ka leexsan yihiin tacaala wamaa yalsamuhuna iyo waxa ku laasimayo xifduhu ilaalintiisa waxa ay ku laasimayso ayay ka leexsan yihiin mumilaatun yucallimna waxay barayaan hayrahunna heyrkood ficlahunna almadmuuma ficilkooda la haydaariyey oo la ceebeeyey ayay heyrkood barayaan naaga iska roonaana waxaasay barayaan waqiila waxaa layihi maa-ilaatun kuwa leexsan waa yamshiina way soconayaan baa laga wadaa mutabaktiraatin iyaga oo yani kibrayo oo fajeertamaziinadooda muujinayo mutabaktiraatin iyadoo markaa socodka ayaa isla qalloocinaya dadka qaar sooma arkin socodka isla qalqalloociya naago mumiilaatin liaktaafihinna mumiilaatin leexinayaan marka liaktaafihinna garbahooda waqiila waxaa layidhi maa ilaatun yantashitna way shallaysanayaan almishdata almaylaa habshallaysigii qalloocnayd ayay shallaysanayaan leexsanayd wahiya mishdat lbaqaayaa naagaha sharmuutooyinka ee zinaysto habshanlaysigooda ayay u shallaysanayaan waagaas marka waxaa laga yaabaa yani <coughs> shallo gaara inay lahaa jireen dadka zunaada ay zinaysto oo yani shallaysi habshallaysi qalloocan oo lagu garto ninku markuu arkaba naag saa u shallaysan horu ka aadaan naag xun inay tahay hore ka ogaanaan ayb hadda laftirkeeda waa la kala kasi karaa naag toosan iyo naag balaayo rabtan ah ayb oo ciyaalka ciyaal suuqa ah naagaha balaayada rabo oo calaamaadka ay ku gargartaan waxyaabahan xadiidkan tilmaamaya tilmaamahan oo kaleetay ku arkaan waa daba ordaya midda kalena waa ka leexanaya wamumiilaatunna yumashidna way u waa wageyrahunna geyrkood tilkal mishdata habshanlaysigaasay u shanlaynayaan ru-uusuhuna asnimati lbuktina ay yukabirnahaa way weyneynayaan wayucadimnahaa way weyneynayaan bilaf bilafi cimaamatin cimaamad duub duubkeed ayay ku weyneynayaan ow cisaabatin ama maro ow naxwihi ama wax lamida ah ayay gelinayaan waa mid haddaa aan sheegayno taageerka iyo wxo la ayb waayihii hore aada u jiri jireen waqtiganna waxaad moodaa marka dadku inay hadda taas usii socdaan oo qaabkaas ay u socdaan inay dib ugu laabtaan ilaahan ka maangalna wabilahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina muxamed wacala alihi saxbi slm